الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq lmaraam baabu shuruudi salaa salaada shuruudeedii ayuu baab u yahay can cali bni طalqin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa fasaa hadduu xadao axadukum midkiin fi salaati salaada gudaheeda falyansarif ha ka ha ka gadooma salaada walyatawada ha soo weyse qaato walyucidi salaata salaadana ha soo celiyo rawaahu lhamsatu baa xadiidka wariyey wasaxaxahu ibnu xibbaanna xadiidku waa saxiix yeelay xadiidku wuxuu tilmaamayaa qof allaala qofkii fasaa ay ka timaado macnaha xadaaa weysadu ay markaa ka jabto fasaha waxaa loola jeedaa waa aaryada gadaal ka timaada waa haddaysan sawd lahayn markaysan cod lahayn baa la yidhaahdaa amaa duraadna waa soo marnee waa mar allaala markay dhawaaq leedahay labada xaaladba waa isku midoo waataan soo tilmaanay qofku yuusan salaada ka bixin haddii shaki galo ilaa cod uu ka maqlo ama ur uu markaa ka helo marka cali bni talqi wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddii idaa fasaa axadukum axadkiin haddii uu xadafo macnaha haddii hawada ama aaryada gadaal ka timaada haddaysan midaan sawdka lahayn baa loola jeedaaye salaada gudaheeda fi salaad falyansarif walyatawada ha wayse qaata walyucid bisalaa salaadana ha celiyo xadiidka macnaha uu tilmaamayo waa saxiix ama waxaa la tilmaamaa asaga inuu markaa daciif yahay marka qofku mar allaala markii waysadu ay ka jabto sida axaadiisyo saxiixa aan soo marnayba markaa waysqaadka waa ku soo celinayaa wa can caaishata radi allaahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ushaadka qaarkood ama kutubaha qaar inuusan xadiiskan ku qornayn baa suuragal ah wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llaahi sal اllahu calayhi wasalam man asaabahu qay qofkii matag asiiba aw rucafun ama sangoro ow gororo ow madyo ama biyaha madidaa falyansarif ha ka baxo falyatawadda ha soo weyse qaato uma intaa kadibna liyabni ha dhisa calaa salaatihi salaadiisa macnaha meeshiisii ha ka sii wado wa huwa asagoo fii daalika arrintaa ah oo sidiisa ku suganoo laa yatakallam uusan markaa hadlaynin waa soo marnay xadiidka rawaahu ibnu wa wadacafahu axmed waa soo sheego xadiisku waa daciifo waxaa la tilmaamay wuxuu tilmaamayaa hadduu sugnaan lahaa arrimooyinkaa qofkay asiibaan inuu salaada ka baxayo uu soo weyse qaato kadibna salaada meeshiisii ha ka sii wato sidaana markaa ma jirtee salaada qofku waa soo celinayaa wa canha can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam waa caaisha an اnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi bay tiri laa yaqbal اllah ilaahay ma aqbala salaata xaa'iطin xaa'id gabar ah gabar xaa'id ah ama dhiiggii caadada calaa xaa'id ah macnaha laa yaqbal اllah ilaahay ma aqbalaya salaata xaa'iطin xaa'id salaadeeda ilaa bikhimaarin inay hagoog wadata mooyaane khimaar inay tahay madaxood madaxeedu daboolan yahay timaheedu ay markaa qarsoon yihiin sidaa maahee si kale ilaahay oga aqbali maayo subxaana wa tacaala rawaahu lhamsatu baa xadiidkaa warida ila anasaa'i wasaxaxa ibnu khusaymana xadiisku wuu saxiix yeelay loolama jeeda gabar dhiig qabta laakiin waxaa loola jeedaa gabar xaa'id ah macnaha wakhtigii xaydka gaartay oo qaangaar ahoo wakhtigii dhiigga u imaanahayay gaartay hadday dukanayso ilaahay ka aqbali maaya salaadeeda ilaa inay hagoogan tahay maahaane ilaa inay khimaar markaa sidata laa yaqbalu allaahu ilaahay kama aqbalo salaata xaa'itin xaa'id salaadeeda gabar wakhtigii xaydka gaartayoo qaan gaartay ilaahay salaad ka aqbali maayo mar hadday qaangaar tahay hadday tukato madaxeedoo furan ama jirhkeedoo qaybqayb ka mida furan yihiin xaalada noocaasa laga yeeli maayo ilaa bikhimaar maahane khimaar inay markaa wadato khimaarkuna waa wax allaala waxa dumarku ay madaxa ku hagoogtaan inay markaa sidata maahane wa can jaabirin radi allaahu can ana nabiya sal allahu calayhi wasalama qaal jaabir wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu ku yidhi lahu jaabir in kaana thawb maradu hadday tahay waasican mid waasicoo ballaaranoo weyn faltaxif bihi yacni fi salaa isdhaafsii oo intaas saa u soo qabata dhinacaanna dhinacaan keen kanna ka keen ee saa markaa isku dhaafsii labada hadday maradu waasic tahay oy markaa kala gaarayso walimuslim waxaa ku sugnaa fakhaalif bayna tarafayhi iskhilaafsii oo isdhinac mari labadeeda dhinac iyo labada daraf wa in kaana dayiqan hadday dayiq tahay oo insaas laysku dhaafsiiyo ay ka cidhiiri tahayna faatazir bihi macawiisayso gunto macnaha hoos markaa ka xiro oo sidaa yeel waa haddii isdhaafsiiska aysan qaadan karin ay dayid ka tahay ay markaa ka ciriiri tahay markaa izaar ahaan ka dhigo oo hoos gunto saasuu markaa rasuulku jaabir ku yidhi oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa hal mara keliya in markaa lagu tukan karo ayagoo xaaladoodu saa ay tahay saxaabada salaaduna ay aad ugu dadaali jireen haddana dharka iyo dhanka mutaqaanaa dharka iyo waxyaabaha kale saasaa markaa laga ahaan jiray maanta qofka muslimkaa dhar fara badan buu sitaa salaada tukana markaa waa laga kari la'yahay hal mara keliya haddaad haysato maraduna ay tahay hoob waasica oo maro waasicahoo weyn iltixaaf sameey oo markaa isqaafsii riwaayadda kale fakhaalif bayna tarafayhi labadiisa daraf waa marada labadeeda dhinace isqaafsii oo iskhilaafsii tanna dhinacaan soo mari tanna dhinacaan markaa mari waa hadday maradu weyn tahay haddiise ay dayiq tahay ay ciriiri tahay isaar ahaan ka dhigo oo ayna suurogeli karin in laba dhinac laisdhaafsiiyo hoos ahaan markaa ka xiro inta ugu daran cawrada markaa qarso waaye marka xadiidku taasuu markaa tilmaamaya muttafaqun calayhi walahumaa waa muslim iyo bukhaariya min xadiidi abi hurayra radia allaahu canhu laa yusalli yuusan tukanin axadukum axadkiin fi hawbi alwaaxidi hal mara keliya laysa calaa caatiqihi minhu shay ayadoo ynan megiisa shay caatiqadiisa iyo qoortiisasa waxba ka ahaanin hal mara keliya qofku yuusan ku tukan waa hadduu kari karo laba mara inuu helo midna hoos ka xirto midna uu markaa xagga sare ka qaato haddii xaaladda uu kari karo qofka ha sameeyo waxna waa midoo cawradaa lagu asturaa oo waa shuruudda salaada midna waa wax laysamrayo qofku ziino iyo quruxtan u fiican inuu salaada ku aado sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala yaa bani aadama khuduu ziinatakum ziinadiinna u qaata cinda kulli masjid waxaa loola jeedaa waa salaad kasta agteeda oo mar allaale markaad salaadda imaanaysaan qaab iyo hanaan fiican hay-ad qurux badan dharkan u fiican kaa markaa ku imaada taasi waa midda ugu fiican ee ugu qiimaha badan ayadoo qof walba wixii uu kari karo hoos loogu sii daadegaya haddana mara keliya yuusan ku tukanin axadkii maradaa haddii uu kari karo waasicna ay tahay saan soo marnay laysa calaa caatiqihi asaynan qoortiisa dusheeda minhu maradii xaggeeda shay aysan markaa ka ahayn oo maro ballaaran oo weyn hadduu heli karo saa qoorta ha isu dhaafsiiyo laba hadduu heli karana way ka sii fiican tahay wax ka sii ziinaysan oo ka qurux badanna waaba loo sii baahan yahay sida aayadda qur'aanku ay markaa tilmaantay dhegis fiican oo kaamila salaada ku imaada dharka midka ugu jira salaada ku imaada midkaad isleedahay midkaana dharkaaga ugu fiican masaajidkii salaada ku imaada ma aha inaad ku timaado shukumaankaad ku seexanaysay salaada subax arooska iyo meelaha suuqyada iyo magaaladan ka ugu jira dharka markaa u qaadato meesha loogu talagalay ziinada waa markaad ilaahay hor istaagaysa subxaana wa tacaala xaaladaasaa marka qofka muslimkaa laga rabaa wacan can umi salama radia allaahu canha annahaa umi salama ayaa sa'alad waxay weydiisay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam atusalli lmar'atu naagtu ma ku tukan kartaa fii dircin dirac ayadoo wadatii wa khimaarin khimaar bikayri isaarin isaar la'aan ayadoo hoos waxba aan ka wadanin gorgorod iyo waxyaabo la mid ah diraceeda diracaan maaha kii dirace khafiifka ahaa ee dumarku magaalada ay ku marayeen oo lagu lacnadee ma waxaa loola jeedaa ayadoo khimaar wadata cambuurkeedana wadata iyo wixii madaxa u asturi lahaa hoosna aan isaar ka qabin ma tukan kartaa qaala wuxuu dhahay nebiga idaa kaana dircu dircu hadduu yahay cambuurku saabiqan mid dheer yuqaطii daboolahayo tuhuuru qadamayha gomdaheeda daahirkooda way ku tukan kartaa macnaha oo waxba gorgorad iyo waxoos ugu jira markaa uma baahnaanayso haddiiba duhuurkii iyo qadamooyinkeedii gumdaheeda bannaankeedu markaa daboolaya oo lugtay qarsoonaanayso jasadkii qarsoonaanayo cambuurku uu yahay cambuur waasic ahoo markaa dheer khimaarkii hagoogii u sii dheer yahay markaa way ku tukan kartaa ahrajahu abu daawud xadiiska soo saaray wasaxaxa laima a'immadu waxay saxiix yeeleen xadiidku inuu waqfi yahay mowquuf inuu musalama ku yahay gabdhahaas muslimaadka ah markay tukanayaan waxaa loogu talagalay ayaguna dhar wanaagsan inay ku tukadaan dhar jasadkooda waasic ah oo ballaaran inay markaa ku tukadaan dhar jasadkoodu kala gaaraya lugahoodii qanooyinkoodana aan markaa la arkaynin inta keliya muuqan karta waa wejigii kafaynka waa intaa lulataa inta ka soo hartay oo dhan gabadha muslimadda waxaa la leeyahay waa inay markaa u qarsoonaadaan bacdama xadiidku waq mawquuf uu ku yahay haddana culimmadu waxay tilmaameen xadiiskiinu markaa daciif yahay asagana can caamir bin rabiica radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayh wasalam fii leylatin habeen habeenkaasoo madlimatin mugdi u saaxiib ah habeen madow ayaan markaa ku jirnay fa ashkalat waxaa shakal naga galay oo dheehmay calaynaa korkeenna alqiblatu qibladii waa fahmi weyne meeshay qibladu naga jirto waa suuragal inay musaafiriin ahaayeen aysan aqoonin meesha ay maraayeen qiblada meeshay markaa ka jirto haddii la ogaan lahaa habeen mugdi bay ahayd fa sallaynaa waannu tukanay meel baa inta la yska ijtihaaday yaa meel laysaga jeestay falammaa markii طalacat الshamsu qoraxdii ay soo baxday idaa naxnu waaba annagoo sallaynaa u tukanay ilaa hayri اlqiblati meelaan qiblada ahayn waay markay qoraxdu soo baxdo waa la dareemi karaa meeshay qibladu kaa jirto markay qoraxda soo baxday waxaan ogaanay inaan qaldannayo meel aan qiblada ahayn baan markaa u tukanay fanaزlat waxaad soo degtay faaynamaa tuwallu meel kastood u jeesateen fahamma wajhu اllahi ilahay wejigiisa ahaaday subxaana wa tacaala meel kastood u jeesataan fahamma wajhu اllah waayo laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibla almashriqi wاlmaqrib walakina albira man aamana biاllah walyowmi alaakhir taasaa birigii wanaagga markaa ah sidaa darteed aayaddaasaasa soo degtay akhrajahu tirmidiyu wadacafahu oo uuna daciifiyey xadiidka shawaahid badan waa loo heli karaa haddii la soo wadana ilaa heer xasan uu markaa soo gaaro idan waxaa la tilmaamayaa xadiidku inuu xasan yahayo ku camalfal uu u sulxado sidaa darteed wuxuu leeyahay camr ibnu rabiica rasuulkaan raacnay sala allahu calayh wasalam kunnaa maca annebi nebiga micigiisaan ahayn sala allahu calayh wasalam fii leylatin habeen dhexdii habeenkaasoo mudlimatin mugdi ah habeen mugdi oo markaa jiraan rasuulka raacnay tahay faashkalad waxaa shaki naga galay oo naga dhex qarsoomay calaynaa korkeenna alqiblatu qibladii meel ay naga jirto iyo meel kale markaa ka sii weynay xaaladdaa hadday dhacdo dad meesha jooga ay jiraan waa la weydiiyaa meedee qiblada iga jirtaa hadday suurageli weyso waa la ijtihaadayaa oo waa la dadaala meeshii aad isdhahda amay qibladu inta tahay meeshaasaad markaa u jeesanaysaa calayna alqibla baa ishkaal naga galay fa sallayna waanu tukanay oo meel waan isaga jeesanay falammaa talacat ashamsu markay qoraxdii dhalatay oo qoraxdii ay soo baxday idaa naxnu sallaynaa waaba annagoo u tukanay ilaa hayri alqiblati meelaan qiblada ahayn meesha ijtihaadkeennii galay ayaa qalqalad noqdo waxayba ahaydba meelaan qiblada ahayn qofku hadduu dadaalo uu asiibo laba ajir buu leeyahay hadduu gafan hal ajir buu markaa leeyahay qofka ijtihaadaa mar walba ma khasaaro haddii dadaal uu muujiyo fanasalad waxaa soo degtay faaynamaa tuwallu fa thamma wajhu ullaahi meel allaala meeshaad u jeesateen amaad u jeesataanba meeshaa weji allah ahaaday akhrajahu tirmidiyun wadaacafahu laakiin xadiidkusaan tilmaannay waa xasan wa can abi hurayra radi allah canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اllah calayh wasalam maa bayna almashriqi wاlmaqribi qibla mashriq iyo maqrib kasta inta udhaxaysa qibla ahaatay waa qibladii rawaahu tirmidiy waqawaahu lbuqaariyun buqaarin xadiisku waa qaweeye waa macnaha xoog buu markaa u yeelay waasuu tilmaamo xadiidku wuxuu tilmaamayaa bayna almashriqi iyo waalmaqribba inay markaa qiblo tahay oo xadiidku waxauu ku cad yahay baa la leeyahay kacbada caynteedaan u jeesana keliya inaysan markaa ahayn oo marka qofka uu dhanka kacbada usii sii jeestaba oo kacbada muqaabilkeeduusan toos u qaabilin oo dhankii waqooyi ama dhankay qibladu jirto u jeestaba inay markaa tahay qibladii inay meeshu markaa qiblo tahay matalan haddii kacbadu ay meesha ku beegan tahay oo kale oo saanoo kale ay tahay qof kasta inuu saa markaa ugu jeesto inaysan lismi ahayn oo qofku hadduu saa yahay oo dhinacaanna u jeesto kacbaduna ay saa tahay oo meeshaan iyo dhinacyada saa u jeesto macnaha bayna almashriq iyo walmaqribba waa qibla taasaa marka la tilmaamaya hadduusan markaasi toos kacbada u arkaynin qofka rawaahu tirmidiyun waqawaahu lbukhaariyu bukhaarina xadiidku xoog buu markaa u yeelay wa can caamir ibni rabiica qaal radia allaahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi rasuulkii allaan arkay buu yidhi sal اllahu calayh wasalam yusallii asagoo ku tukanaya calaa raaxilatihi gaadiidkiisa dushii xayu tawajahad bihi meeshay ula jihaysatana meeshay ula jihaysato ama qibla ha ahaato oo dhanka qiblada ee kacbada ama ha ahaata meel kale ama bari ha noqoto asoo raaxiladiisana saaran una tukanaya xayu tawajahat bihi meel allaala meeshay la aado oo rikaabka wejigiisu markaa yahay muttafaqun calayh zaada albuqaariy wuxuu ku siyaadiyey yuumii bira'sihi madaxiisu markaa ishaari jiray nebiga mar allaala marka uu rukuucayo ama sujuudaayo ila raaxilada gaadiidkaysa korkiisu saaran yahay sujuudda iyo rukuucdana wuxuu samaynaa yuumii oo waa ishaaraye walam yakun ma uusan ahayn yasnacuhu mid sameeya arintaa fi lmaktuubati salaadaha waajibka ah xaaladaa la tilmaamay waa salaada sunnadaa keliya ee ma ahayn salaadaha waajibkaa mid sidaa markaa yeela oo salaada waajibka markuu qofku tukanayo waa soo degayaa oo wuxuu u soo degayaa dhulka waa sujuudayaa waana rukuucayaa amaa salaadda uu tukanaya hadday sunno tahay qofkuna musaafir yahay markaa qiblo muhiim ma aha meel allaala meesha deegiisa iyo wejigiisu yahay ayuu markaa u tukanayaa kacbada oo loo jeesta horaan u soo tilmaannayo ilaahay baa soo dejiyey subxaana wa tacaala waa kuu jeednaa waanu ku aragnaa celceliska samadaad wejigaaga ku soo celcelinaysa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha qibladaad jeceshee baan kuu wareejinaynaa ee fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam buu dhaala subxaana wa tacaala saddex mar baa la tilmaamaa in meel aan qiblada ahayn in loo tukan karo marka koobaad ee qofka la tilmaamayo waxaa la leeyahy waa mar allaala marka ilaahay sida u tilmaamay haddaad cabsataan farijaalan aw rukbaanan idinkoo cararaaya idinkoo gaadiid ka saaran tukada buu dhaala subxaana wa tacaala dagaal baa lagu jiraa dagaal islaam lagu difaacayay diinta islaamkaa lagu jiraa xaaladdu markay meeshaa gaarto arrintuna waa kulushahay xilli qiblo loo qaabila lama joogo hadday xaaladdu saa tahay dukada buu dhaala subxaana wa tacaala idinkoo raajiyinoo cararaayo ordaaya idinkoo dabaabadaha saaran tukada xaaladdaa waa marka koowaad qofku hadduu mariid yahay dhan qof qiblada qaabiliyana uusan u joogin keligiina yahay xilliga salaada la gaaray asaguna ka tegi maayo salaadee kayfa amkin buu u tukanaa sidii suuro gasha salaadiisu waa saxiix rabbi baa yidhi fattaqu allah ma intaad kari kartaan markaa tukada in allaala intaad kari kartaan tukada qofku mar allaale markuu musaafir yahay salaada uu tukanaya salaad sunno ay tahay sida xadiisku tilmaamayo cadana waxaa loo wuxuu u tukan karaa meel allaala meesha u tawajuhayo markaa u soconayo weli waxaa la tilmaamaa marka ugu horaysa waa inuu qiblada qaabilaa oo daabadiisii qiblada la qaabilaa kadibna uu xirtaa markuu xirta kadib meel allaala meesha rkaabkiisii wejigiisu yahay yuu markaa u tukanayaa saaf musaafir baad tahay salaad sunnaa tukanaysaa gaarigaagaa ku dhex tukan kartaa muhiimna maaha inaad qiblo markaa raadiso saa darteed baa xadiidku arrintaa uu tilmaamay rasuulku waa ishaari jiray laakiin walam yakun yasnacuhu ma ahayn mid sameeya arrintaa fi lmaktuubati salaadaha waajibka wali abi daawuud waxaa u sugnaa min xadiidi anas kaana wuxuu ahaa nebiga idaa saafara marka uu safaryaa u safro oo fa uu doono ay yatatawaca inuu sunnaysto istaqbala wuu la qaabili jiray binaaqatii hashiisa alqiblata qiblada marka ugu horaysay salaada uu xidhanaayo yuu qiblada qaabilayaa binaaqatihi alqibla fa kabbara markaasuu xidhanayay salaada allaahu akbar buu leeyahay uma kadib sallaa wuxuu u tukanayay xayu kaana wajhu rikaabihi rakaabkiisa iyo gaadiidkiisa meel allaala meeshuu jiro oo wejigiisu markaa yahay wa isnaaduhu xasan sanadkiisuna wuu wanaagsan yahay oo haddii xataa ay u suurogeli weyso dhib kuma sugnoo mar allaala markii uu jeestay iyo meeshuu u soconayo yuu markaa ku xidhanayaa waana soconayaa maday suurageli kartay u suuragelaysa inuu qiblada la qaabilo kadibna uu xirto salaadii waa sunno waana musaafir amaa waajib baad tukanaysaa baabuurka waad joojinaysaa waad soo degaysaa dhulkaad ku tukanaysaa sidii salaad loo tugtaad markaa u tukanaysaa wacan abi saciid وcan abi saciid radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala wuxuu uhi nebiga alardu arladu kulluhaa dhammaanteed masjidun waa meel lagu tukado masaajid waaye waa meel aad ku tukan karto ila almaqbarata qubuuraha mooyaane iyo walxamaam xamaamka meelaha lagu qubaysto ee masulooyinkaa rawahu tirmidiy walahu cilla ayuu xadiidku leeyahay saa darteed xadiisku waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa maqbarada meelaha qubuuraha ah iyo xamaamada meelaha biyokullaysigaee lagu qubaysto inay mamnuuc tahay salaadaha dhulka waana soo tilmaanay markaan tayamumka maraynay waxaana loogaga dhigay wax lagu tahaaro qaato iyo meel markaa lagu tukado ama labadaa meelood waa laga qaas yeelayo markaa ma jirto salaadi ma laha al-ardu kulluha masjid waa meel lagu tukado ila almaqbarata maqbarada mooyaane xabaalaha iyo walxamaam xamaamka meesha lagu qubaystee makaanu bikululaysiga ah rawaahu tirmidiyun walahu cilla buu yidhi laakiin xadiidku waxaa la tilmaamaya inuu markaa saxiix yahay can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi naha nebiyu nebigu wuxuu diiday sala allahu calayh wasalam an yusalliya inuu ku tukado qofka fii sabci mawaaطin toddoba meelood toddoba meel in lagu tukado almasdalati waa qashinqubka wاlmajzarati waa kawaanka waa meelaha hilbaha lagu qalo ama xoolaha wاlmakhbarati waa qubuuraha maqabara waqaaricati ariiqi jidka bartamihiisa waalxammaami xamaamka wa macaatini alibili waa meeshuu geelu horto mar allaala markii biyaha dabka la geeyo biyuhu cabo geela meel buu fadhiistaayo markaa hortaa meelaha iyo wa fawqa dahri baytillaahi beytka alle waa kacbada dusheeda rawaahu tirmidiyun wadacafahu waana daciifiyey xadiisku waa daciif weliba jiddan baa la yidhi aad buu markaa daciif u yahay sababtu waxay tahay waxyaabaha la tilmaamay yarimooyinka xadiiskii siixi hadda aanu soo marnay maqbarada iyo xamaamka adilooyin baa markaa tilmaamay iyo wamacaatin ilibi ama inta ka soo hartay waxsaa markaa u tilmaamayo adkaynayo xoojinaya markaa ma jiro oo xadiidku wuxuu tilmaamayaas toddoba meel ta koowaad waa masbalada waa meelaha ee umaanaha iyo qashinka lagu daadiyo meesha labaadna waa almajazarati waa meelaha kawaanka ah manaa manaha xoolaha meelaha lagu qalo midda saddexaad waa almaqbarati waa qubuuraha dadayba ugu baxdaa salaada qubuur meelaanah salaadda salaada ee ka qabri dhowdahay dadaa aaminsan inay ka rafci badan tahay ilaa agtii subxaana wa tacaala masjidba masaajidka uu uga qabri dhow yahay ama suu qabri ku dhex yaala salaada la raadsadaa salaadaha iyo qabuurta waa la kala fogeeyaa in badan baa loo baahanyay markuu dadku ahluqubuurka ah ama qabriyaalka xaggooda intii cibaado laga fogayn kara in laga fogeeyo waatuu rasuulku tilmaamay sal اllah calayh wasalam war alqabri ka dhigina ee salaadaha la aada khaastan salaadaha sunnooyinka ah war guryaha qubuur ha ka dhigina qubuurahan lagu tukanin ee salaadaha cibaadaadka waxyaabaha gobolka mida ku sameeya xaaladdaa marka waxay tilmaamaysaa meelaha qubuurta ah cibaadada lala qasto inay aad iyo aad u wanaagsanayn marka maqbarada taa waaye qaaricatu ariiq waa midda kale waa jidka bartamihiisa xamaamka haddaanu soo tilmaanay waa meelaha lagu qubaysto oo macaaqil ilibilna geelaa hortaa wa fawqa dahri bayt iyo baydka alla dushiisa marka saddexdaa ayaa markaa suganoo macaadinalibilka ah xamaamkii maqbarada marka xadiisku daciif waaye wa can marhad ibnu اlghanawi radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi baan maqlay sal allahu calayh wasalam yaquul asagoo dhahaya laa tusalluu ha utukanina tukanina ila alqubuuri dhanka qubuuraha walaa tajlisuu calayha hana ku fadhiisanina qubuurta hana ku dul fadhiisanina hana u tukanina rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey oo xadiidku waa saxiixoo wuxuu tilmaamayaa qabri hadii uu hortaadu yahay haddiisan waxba xaayla ama wax idin kala teeda uusan markaa jirin ama ha ahaada qabri mtaqaanaa qofka meesha ku aasan ama ha noqdo qubuuro kale ama meelaha qubuuraha ah ha u tukanine walaa tajlisuu calayha hana ku fadhiisanin qubuuraha korkooda hore waxaan u soo tilmaannay qubuurta xushmad gooni ah ayay markaa leeyihiin inaad ku dul fadhiisata iyo waxyaabahaasoo dhan markaa lama ogola qof gurigiisa adoo ku kor fadhiistay markaa la mid noqonaysaa xushmad gooni ah ayay leeyihiin qaastan dadka muslimiinta qubuurahooda walaa waxay ku khasiseena yidhaahdeen ha ku fadhiisanina fadhi caadiya lama diidine ha ku markaa iyo mar allaala markaad raashaysan ha ku fadhiisina noola jeedaa laakiin wax sugan meehe walaa tajlisuu calayha ha ku dul fadhiisanina buu dhahay rasuulka sal alla wasalam marka qubuuraha xaaladoodu saasay markaa yihiin abi saciid radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa jaa'a hadduu yimaado axadukum midkiin almasjida masaajidka falyandur ha fiiriyo kobihiisa ha fiiriya fain ra'aa hadduu ku arko fii naclayhi labadiisa dacas adan dhib hadduu ku arko aw qadaran ama wasaq fal yamsaxhu ha ku masaxo dhulka ha masaxo ha ka tirtiro walyusalli fiihimaa hana ku tukado akhrajahu abu daawud baa xadiidkaas soo saaray wasaxaax ibnu qusaymana xadiidka uu saxiix yeelay xadiidka markaa wuu saxiix yeelo anas baa mar la weydiiyey rasuulku ma ahaan jiray sala allahu calayh wasalam mid dacaskiisa ama kobihiisa ku tukada qaala nacam abuu markaa tilmaamay gaalgaal dhale maanta waxaa loo arkaa qofkii masaajidka kaba la soo gala saa darteed baa axaadiistu waxay tilmaamayaan inaysan wax dhibaato lahayn laakiin mar allaala marka masaajidka saanoo kale uu yahay ee laga yaabo wasaqdii waxyaabihii kale inay ku badato laga yaabo waxyaabo fara badan oo dhiba inay markaa yimaadaan ilaa masaajidka hadda waa marmar waa balaad waa waxyaabo noocaan rog baa fidsan in badan baa la tilmaamaa in aad yaad looga ilaaliyo wixii noocaas oo kale ah laakiin waa inaad aragtaa arrintan inaysan ahayn arrin la diiday cumrigaaga hal marba ha ahaaday inaad samayso waa wanaagsan tahay in masaajidada la wasaqeeyo waa mamnuuc sida noo imaan doonta baab dhanba in masaajidada la qurxiyo la nadiifiyo la hagaajiyo yay diintu islaamku markaa in badan tilmaantay waxaan hore u soo tilmaannay masaajidada xilligaa markaa lagu tukanayay inay bacaad ahaayeen amine xasi qurux iyo waxyaaba noocaasay markaa ahaayeen intaasoo dhan markaa way jirtaa xadiidku waa saxiixo wuxuu tilmaamayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu yidhi axad adinka idinka mida ah hadduu masjid ka yimaado kobihiisa ha fiiriyo fa in ra'aa fii naclayhi adaa aw qadaran najaaso iyo adi iyo wasaqaduu ku arko ha ku masaxo dhulka falyamsax walyusali fiihima hana ku tukado akhrajahu abu daa'uud wasaxaabi bnu qusaymana xadiidku markaa wuu saxiix yeelay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa waqica hadduu ku istaago axadukum midkiin alada najaaso bikhufayhi qufaynkiisuu kula soo joogsado fatuhuuruhumaa turaabu waxa lagu daahiro daahiraya waa turaabta ciiddaa markaa nadiifinayso lagu daahirinayaa akhrajahu abu daawuud wasaxaaxu ibnu xibbaanna xadiidkuu saxiix yeelay nebigaa waxaa lihi asagoo saxaabada tujinaya kobihiisana qaba ayaguna ay kabahoodu qabaan salaada gudaheedu ku bixiyey sala allahu calayh wasalam ayagana wada bixiyeen markii arkeen markuu salaada ka baxay buu dhahay maxaa dhacood u bixiseen adaanku arnay bixiyey ani jibriil baa ii yimid buu yidhi markaasuu ii sheeg kobayga inay adi ku yaalaan inay kabihii wasaqaysayn buu ii sheegay saasaan u bixiyey markaasuu rasuulku saadaaya sal alla calah wasalam axadkiin hadduu masaajid ka yimaado ama meesha lagu tukanaya ha fiiriya kobihiisa haddii qada iyo qadar iyo wasaq iyo najaasuu ku arkana ha masaxo ciiddaa ku masaxo hana ku tukada buu nebigu dhahay sal allahu calayh wasalam idaa waq hadduu ku joogsado ama uu ku istaagaa xaddukum midkiin alada wasaq hadduu ku istaago ama najaasa bikhufayhi khufaynkiisa fatuhuuruhuma aturaab waxaa lagu taahirinayaa oo taahirinaaya waxa waaye waciida turaabtaa daahir u noqonaysa akhrajahu abu daawuud wasaxaxa ibnu xibbaanna xadiidku uu saxiix yeelay wacan mucaawiyat lxakam radi allaahu canhu mucaawiya min alxakami radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna haadihi salaata salaadan ee tan ah laa yasluxu uma sulxato looguma talagelin fiiha gudaheeda shay-un shay oo min kalaami nnaasi dadka hadalkooda ah innamaa huwa altasbiixu wاltakbiiru wa qiraa'at اlqur'aan intaasaa loogu talagalay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo wuxuu tilmaamayaa salaada gudaheeda inaan loogu talagelin dadka le hadalkoodii hadalkoodaba waa in lagu mashquulaa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriyo dikri ilaa subxaana wa tacaala salaada shaqada lagu qabta intaa waayo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidku qayb dheer buu lahaa mucaayi bnu xakam ninka lagu magacaabo oo islaamnimada markaa ku cusub baa salaada soo galay mar allaala markii salaada la galaa nin salaada ku dhexindhisay baa la yidhi alxamdulilah weli markaasuu dha yarxamuka allah salaadii gudaheeda intaa kadib baa dadkii saa indhaha ugu soo taagtaageen saasay dadku ugu soo taageen indhaa markaasoo yidhi waad kaleba maya hooyooyinkooda hawaayaane maxay iga rabaan iisoo fiirinaya waa ka daray markaasii saxaabada waxay garaaceen cajarooyinkooda markaasuu yidhi waxaan rabay inaan sii hadlo oon dhibaato sii gaarsiiyo laakiin markaan dareemay oo aan fahmay inay aamusinayaan waan iska aamusay buu yidhi intaa wixii ka dambeeyey salaada markii laga baxay wallaahi ma arkin macallin ka naxariis badan kana tacliim wanaagsan soo dadka wax u barayo nebiga sala allahu calayh wasalam wallaahi baan ku dhaartay imaa haraarani ima canaananin ima garaacin ima caynin waa ii wacyey wuxuuna ii yidhi inna haadihi asalaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami اnnaas inamaa huwa altasbiixu wاltakbiiru waqira'aة اlqur'an saasuu nabiga ii baray sal اlla alيh wasalam markuu iwaay wuu cabsaday la garaacayo waxaasuu markaa mooday saa darteed wallaahi macallin ka naxariis badan oo ka tacliim wanaagsan oo ka amawax badan ma arkin buu nebiga sala allahu calayh wasalam doqon baa tahay iyo saanaa tahay iyo nacas baa tahay iyo macaasaa u yeeshay macadadka ima dhihin wuxuu ifahamsiiyaa salaada macaanideeda iyo wixii markaa loogu talagalay marka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa zayd ibni ar radia allaahu canhu qaal in kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi lanatakallamu fi salaa kuwa salaada gudaheeda ku dhex hadla intaan laga reebin salaada hadalka gudaheeda nebigu wuu maqlayaa inay salaada ku dhex hadlayaan laakiin weli looma sheegin in hadalkuu mamnuuc yahay marka waa lagu dhex hadlayay salaada calaa cahdi nebiy nebiga zamankiisa sal اllahu calayh wasalam nebiga oo joogay tilmaamayaan yukallimu wuu la hadlaaya axadunaa midkeen saaxibahu saaxiibkiisa bixaajatihi dantiisuu kala warramaya salafka marka salaadaa lagu jiraa salaadii oo lagu jiraa nin imaanaya kanuu salaamaya saaxiibka iska warran ficilmaha ka war xaaladooda li waxaasa u baahnaa dhow haddii bannaanka la baxo bixaajatii buu kala hadlayaa danta asagoo markaa leeyahay ayadoo xaaladdu ay saatay tahay ku socotay xataa nasalat ilaa ay soo degtay xaafiduu ilaaliyo dhowra cala asalawaati salaadaha wاsalaati اlwusطى saadexadana ilaaliya waa salaada casrka waquumuu istaaga lilaahi ilaahay dartii qaanitiinay saakitiin idinkoo aamusan markaad tukanaysaan shibdhaa hadal ma jiro faumirnaa waxaana la amray bالsukuut aamus wanuhiinaa waxaana laka reebay can اlkalaam hadalkii baa markaana laka reebay muttafaq calayh wlafdu limuslim baa iskale xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaada hadal waa ka mamnuuc qofkii ninkii hadda mucaawiye oo kale bin xakam xadiid alcahdi ah oo isaga cusub islaamku waa mawduuc gooniya waa loo cudraya qofkii hilmaamay waa arrimooyin kale laakiin camdi adoo ula kaca oo og salaada inay mamnuuc ka tahay in gudaheeda lagu dhex hadlo haddaad ku dhexaasa hadd way kaa buraysaa saa darteed tasbiixda iyo takbiirta iyo qiraa'ada qur'aanka taasaa markaa loogu talagalay ilaa ay soo degtay xaafiduu cala asalawaat war salaadaha shantaa ilaaliya salaada lagu magacaabo salaat lwustaana ilaaliya mudnaan gooniyay leedahay waa salaada casirka ah salaada casirka mudnaan gooni ah ayay leedahay fadaa'il gooni ah ayay leedahay salaada casirka waa salaadu nebigu ku habaartamay markay mushrikiinta ka mashquuliyeen qalbigooda iyo qubuurahooda dab allah ku shida buu dhahay nebiga waxay naga mashquuliyeen salaatulwustaa waa salaada casirka ah salaada casirkay maalintaa ka mashquuleen oo can zayd ibni arqam qaala in kunnaa waxaanu ahayn lanatakallamu kuwa ku hadla fi salaati salaada gudaheeda calaa cahdi الnebiy nebiga zamankiisa sala اllahu calayh wasalam yukallimu axaduna midkiin baa la warramayay saaxiibahu saaxiibkii bixaajatii buu kala warramayey xaajadiisii baahidiisa iyo dantiisa xataa nasalad ilaa ay soo degtay xaafiduu cala asalawaat salaadaha ilaaliya waa shanta salaadood wsalaati lwustaana ilaaliya salaada dhexoo casirka loo badan yahay ama ahba waquumuu lilaahi qaanitiin idinkoo qaanitiin ahoo khushuucsanna tukada way qof hadlaya ma khushuuco qofku wuxuu khushuucaya markuu qur'aanka u soo jeedo idinkoo qaanitiinoo ilaahay adeecsan ee mtaqaanaa tukada oo istaagsan istaaga oo tukada lilaahi qaanitiin ama saakitiin sida xadiidku fasiraayo idinkoo aamusan waa suurat lbaqara fa umirnaa waxaana la amray bisukuuti aamus wanuhiinaa waxaana laka reebay can ilkalaami hadalkaana laka reebay muttafaqun calayh wlafdu limuslim baa iskale wacan abi hurayra radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal اllahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi altasbiixu tasbiixdu lilrijaal raggay u sugnaatay wاtasfiiq sacab garaacuna lilnisaa'i haweenkaa iskale muttafaqun calayh zaada muslim wuxuu ku siyaadaya fi salaati salaada gudaheeda salaada gudaheeda haddii qofka imaamka wax qaldo ama arin loo baahanya in la baraarujiyo raggu subxaan allah bay leeyihiin dumarkuna way sacab garaacayaan waxaa meeshaa dhabarka wax yar faraha lagu garaacayaa si loo baraarujiyey imaamadda wax qaladay xadiidku qisuu lahaayo rasuulka sala allahu calayh wasalam reer bani camar ibni cawf ayaa waxaa ka soo gaaray inay shaxna ka dhex dhacday dagaal iyo istuurtuur baa ka dhahay xaafaddii baa dagaal dhex maray waa la istuuriyeeye waa la rasuulku wuxuu damcay inuu tago ou soo dhexdhexaadiyo koox baa raacday markaasuu xaafadda madiine geeskeedii xaafad ku tiilay ahayd meeshiibay ayay tageen arrintii bay dhammeeyeenoo xaafaddii waa la heshiisiiyey rasuulku marka waa la xabisay sala allahu caleyh wasalamoo waxay ku xabiseen ee martiqaad yar ziirad iyo quraac iyo wax noocaasay u sameeyeen meeshuu ku tahay salaaddiina waa la gaaray markii salaaddii ay dhalataa abubakar waxaa u yimid bilaal markaasuu dha abubakar oo salaadiina wakhtigeedii waa la gaaray nebigana waad u jeedaa wixii mashquuliyaa mashquuliyey ee dadka ma tujinaysaa ma ka bixinaysaa salaada abubakar wuxuu dhahay nacam inshiita haddaad doonto waa la kala dambeeyaa ixtiraam baa jira buuq iyo qaylamaha sideenoo kale wax yar imaam sooda ad arkaysaa masaajidkao dhan oo buuq iyo qayla ah oad ixtiraamka kala dambaynta wax loo baahan yahay saas darteed abubakar asagoo manqalo sara leh ayaa wuxuu leeyahy bilaalow haddaad ii idinto ood fasax isiiso dahdagal waa gelayaa bilaal baa salaadii aqimay abubakarna wuu galay salaadii rasuulku maba soo absaamina isla markii waa yimid dadkuu soo dhex maray ilaa safka koowaad uu markaa yimid abubakar halkaasuu sii jeedaa ma oga wax gadaal yimid sidaa darteed abubakar wuxuu ahaa kaan laa yaltafit midaan meel milicsanin abubakar oo tukanaya weligii meel saa uma fiirin baa la yidhi markaasee dadku waxay gudagaleen inay baraarujiyaan sacabgarac bay bilaabeen marka sacabkii baa loo garaaca abubakar sacabka hala garaaca haddii la rabo salaadaasuu uu u jeedaa wax kasta hal la sameeyo ma milicsanaayo dadkii sacab garaac waa joojin waayeen mar allaala markii tasfiiqii uu batay iltafat waa soo wuxuu sir wax weyn baa jira maanta waaba rasuulka ilaahiyo safka taagan sala allah calayh wasalam markuu damcay inuu abubakar gadaal u soo baxo rasuulka gacantu wuu ishaaray oo macnaheedu tahay meeshaada joog oo ma daduji abubakar gacantu kor u qaaday markaasuu dha alxamdu lilah gadaal buu markaa usoo laabtay rasuulkaa hormaray sal alla calai oo dadkii dujiyey markii salaada laga baxay buu yidhi abubakar maxaa dhacay markii aan kuu ishaaray maxaa dadka u dujin weysay anaa ku fasaxay oo ku dhahay meeshaada joogi maxaa gadaal kuu soo celiyey ibn abi quxaafa buu yidhi asaa is abi quxaafa canugiisa owla uma aha nebiga horti gadaashiisa inuu dad ku dujiyo nebi maxamed oo gadaal jooga say igu suurageli kartaa inaan dad hortiisa istaagoo dad dujiyo jawaab fiican buu dhiibay nabiguu ka aamusay sal alla alih markaasuu dadka u soo jeestuu yidhi haddana war idinkana maxaa dhaco markay arrin timaaday aad sacab garaaca bilowdeen innama atasfiiqu linnisaa sacab garaaca dumarka iskala budhay nebiga sal alla alih wasalam oo haddii axadkiin ay wax ku timaado salaada ha tasbiixsado haddii subxaan allah la yidhaahdo qofku waa dareemaya inay wax jiraan saas sameeya buu yidhi xadiiska saasuu ahaa qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam altasbiixu tasbiixdu lilrijaali raggaa iska imaamku hadduu istaago rakacad kale amase uu wax ka tago ama wax arin uu samayn waayo subxaan allah baa la leeyahay waa baraarugaya inay wax khaldameen waa fahmaya hadduu hore u socdana waa soo noqonaya hadduu fadhiistana waa istaagaya tasbiixdaasaa celinaysaa tasfiiqda dumarka iskale sacabkaakii arooska ma aha waa kii mataqaanaa baraarujintee wax yar unbaa markaa loogu talagalay inay wax isku baraarujiyaan rawahu muslim fi salaa fi salaad buu markaa zaada muslim dhe fi salaad buu ku ziyaadiyey wacan mutarifin bin cabdillaahi ibni shakhiir can abiihi qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi rasuulkii arkay sala allahu calayh wasalam tukanaya wa fii sadrihi xabadkiisana aziizun uu guuxaayo xabadkiisana guux ka soo baxaya nebiga ka asiizi اlmirjali sida dheriga u guuxa oo kale min albukaa'i oohin daraaddeed ahraju alhamsa baa xadiid ka soo saartay ila ibna maaja wasaxaabi ibna xibbaanna xadiidku uu saxiix yeelay xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaada marka la tukanayo khushuuc baa loogu talagalay qofku khushuuc wuxuu u dhalin karaa inuu salaada gudaheeda ku ooyo wax dhibaataa ma laha salaadu qofku ka jebi mayso haddii salaada gudaheedu markaa ku dhicooyo ibn shikiir mataqaanaa wuxuu leeyahay ninkan mualif ibni cabdilaahi bin shikhiir ninka lagu magacaabo aabbihii wuu ka warinayaa inuu dhahay nebiguu tukanayaan asal jawfkiisa iyo sadrigiisii laabtiisana asiizun ka asiizi lmirjali sida dheriga uu u guuxa oo kale u guuxaaya oohin min albukaa'i oohin daraaddeed abubakar saasuu ahaa laftigiisa oo mar allaala markuu rasuulku dhahay dadka duji muru ababakar falyusalli binnaas waxay tiri caaisha ababakar rajul asiif waay waa nin qalbi adag waa ooynayaa mar alla markuu salaada galo booskaaga ma istaagi karo dadku ma maqalsiin kara qiraa'ada min albukaa'i oohin daraaddeed dadka haduujie abubakar buu nebigu ku celceliyey ilaa ibni maajah mooyaane hamsaa warisay wasaxa ibnu xibbaanna xadiidku markaa wuu saxiix yeelay wa can caliyin radia allahu canhu qaal kaana lii waxaa ii sugnaa buu yidhi oon ku lahaa min rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sal alla alay wasalam madkhalaani laba gelitaan laba wakti baan maalintii nebigu u imaan jiray fa kuntu waxaan ahaa idaa ataytu haddaan u imaado wahuwa yusalli asagoo tukanaya tanaxnaxa lii buu idhihi jiray manaa baaq salaad baan ku jiraa eh, u idhihi jiray waa mar alaal markaan u imaado asagoo salaad ku jira hadduusan salaad ku jirinna albaabkayga furaya waa markuu sidaan sameeya cali wuxuu leeyahay nebiga xaggiisa laba madkhal baa iiga sugnaaday way nebiga gebadhiisuu qabaa sal allahu calayh wasalam saa darteed qofka inuu aad u xiriiriyo naagtiisa dadkeeda aad bay markaa u wanaagsan tahay ragga badankooda ma sameeyaan dhibaato badan baa ka taagan oo aad baa looga ashtakoodaa waxau aad io aad u gooyaa hooyada wuxuu necib yahay ciddeena ma xiriiriyo gabdhuhu badankooda saasay markaa yidhaahdaan laba madkhal baa iiga sugnaaduu leeyahay madkhalaani laba gelitaan baa lahaa oo maalin walba loo marba u tagaa fakuntu waxaan ahaa idaa ataytu haddaan u tago wahwa yusallii asagoo tukanaya tanaxnaxa lii waa ii exnayn jiray rasuulka buu idhihi jiray saasay xaaladoodu tahay rawaahu nasaa'iy wibnu maajah laakiin xadiisku waa daciif wacan ibni cumar radi allaahu canhu qaal qultu libilaalin bilaal baa waxaan ku idhi kayfa ra'ayta seed ku aragtay annabiya sal alla alih wasalam yaruddu u radinaya calayhim korkooda xiina yusallimuuna yusalimuuna calayhi markay dadku salaamaan suu salaanta uga qaadi jiray markuu salaada ku jira nebiga wahwa yusalli qaala wuxuu yaquulu haakada saan buu jiray wabasata kafahu kafkiisu fidiyey saasuu u qaadi jiray qofka salaada ku jira ma hadlaayo hadday dhacdo arin muhiim ah ishaaru ku jawaabayaa salaadiisan dhibaato ma gaarsiinayso wax dhibaataa ah markaa ma gaarsiinaysa hadduu wax ishaare iyo haddii wax lagu yidhaahdo adoo salaadii ku jira furihii ah, aada saa dhahda iyo haddii wax lagu weydiiyo madaxa saas aad dhahda iyo wax dhibaataa markaa ma laha caaisha radia allahu canha mar allaala markii salaada kusuufkay tukanaysay asmaa u timid maa shanu naas bay tirahdo salaada ku jira dadka xaaladooda maxaa tahay maxaa ku dhacay faashaarat ila samaa xirkay farta ugu fiiqday macnaa qor-aan madoobaad jira ula jeedaa aayah bay tiri aayad miya saanay tiri caaisha ayadoo salaadii ku jirto ay nacam macnaha ma hadlin laakiin saasay markaa tiri asna isla markii salaaddii way istaagtay ilaa miir daboolkii iga daboolmay tiri ilaa biyo lagu shubay madaxeeda xadiis dheer buu ahaa wuxuu tilmaamayaa ashaarada noocaasi laysa dhibaata markaa ku jirin akhrajahu abu daawuud wاtirmidiyu wasaxaxahu wauna saxiixiye can abi qadaada radia allahu canh qaale wuxuu yidhi kaana rasuulku wuxuu sal ala ly slam yusallii mid tukada wahuwa xaamilun asagoo xambaarsan umaamata binti zaynaba zaynaba gabadheedii umaama ahayd faidaa sajada wadacahaa markuu sujuuday waa dhigaaya waidaa qaama xamalahaa markuu istaagayana waa xambaaraaya muttafaqun calayh markuu istaagayana gabadhii waa qaadaya nebiga sal alla alih wasalam mar allaala markuu sujuudayana waa dhigayaa muttafaqun caleyh waa xadiis saxiixa walimuslim wahwaya ummu nnaasa fi lmasjid ahayd weliba sunno gurigu ku tukanaa masaajidkuuna ku sugnaa sal allah calah wasalam xarakaadka noocaas inaysa waxba salaaduu dhibaynin yuu xadiidku markaa tilmaamayaa ilmaha yaryarka hooyooyinka mar allaala markii ay ka tukan waayaan iska xambaar ayadoo dhanba aadna ka cabsatay inay gurguratay dabka aadda gabadha yariista ah xaaladda noocaasa ah. qolaa waxay dhaheen nebigu maba xarakaynayninee gabar yaroo caqli ilaahay o dhaliya buu ahay ay ahayd mar allaale markuu sujuudda ka soo kacay way taqiinay dhab bay leedahay rasuulka ma qabanayn asaga ayadaa qabsanaysa la soo kacaya un keliya mar alaal markuu rukuucayana cidaad degaysay meesh fadhiisanaysay war sugan maaha laakiin yusallii wahwa xaamilun umaamata binti zaynaba ayuu cambaarsanaa waa zaynab oo nebiga gabadhiisa ah umaamo gabadha lagu magacaabo zaynab gabadheedii ah bilcaas dhalay saa darteed nebigu awowu u yahay sal alla alih wasalam fa idaa sajada wadacahaa markuu sujuudaya wuu dhigaya waidaa qaama xamalahaa hadduu istaagayna rasuulku wax qaadayay muttafaqun calayh walimuslim wahwa yuamu nnaas wahwa asagoo yaummu nnaasa dadka hogaaminaya tujinaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wacan abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay sal alla alih wasalam uqtuluu dila labada madmadow fi salaati salaada gudaheeda alxayata iyo alcaqraba xayada waa abeesada caqrabkana waa dabaqa looca akhraju arbaca wa saxi ibni xibbaan baa xadiidka saxiix yeelay wax allaale wixii cadow ah oo noocan oo kale markaa ahna way bannaan tahay in salaada xataa diil lagu jiro markaa la dilo waxyaabo fara badan buu tilmaamay rasuulku waxaa noo imaan doontaa shan dawaabta ka mida waa fawaasiq ku dabaqa noocan baa ku jira iyo eyga faylagooye wax cunka iyo waa noo imaan doona hadii la yidhahdo xaaladda marka waxay tilmaamaysaa ayadana wax dhibaatinaysai haddii ay dhacdo qofka inuu qiblada ka leexda oo kale amase si kale uu dadbado waxay noqonaysaa inuu salaadu markaa soo bilaabo baabu sutrati lmusalli qofka musalligee tukanaya sutradii laga rabay inuu sutro samaysto waa wax kala asturo asagay dadka hortiisa maraaya inuu wax dhigto wa can abi juhayn ibnxaari radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi low yaclamu lmaaru maraha hadduu ogaan lahaa qofka maraya bayna yaday musalli qof tukanaya hortiisa maadaa calayhi waxa korkiisa ahaaday oo min alifmi dembi ah lakaana wuxuu ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan khayran lahu mid uga khayr badan asaga min an yamura intuu mari lahaa bayna yaday qof tukanaya hortiisa muttafaq calayh walafdu lilbukhaari baa iskale waqaca fi lbazaar waqaca waxaa ka dhacday fi lbazaar min wajhin aaqar arbaciina khariifan afartan sano afartan sano laakiin saa uma sugnay ninkii wariyey markii la weydiiyey afartan maalmood miya ma ogi buu yidhi afartan bil miya ma ogi afartan sano miya ma waxa ku soo arooray oo waciid ah oo dembi oo korkaaga ahaaday haddaad ogaan lahayd afartan inaad taagnaataa kuu fiicnaan lahayd ama afartan sana ha ahaato ama afartan bil ha ahaato ama afartan maalmood ha ahaatee afartan maalmood xataa wax sahlan ma aha inaad hortiisa u taagnaataa kuu khayr badan intaad mari lahayd maanta assalaamu calaykum assalaamu calaykum dadkii tukanaan hormaraya dadkii oo dhanba marka mashaakil adag baa jira waa la iska fadhiyaa waxoogaa waa la tasbiicsadaa waxoogaa waxaad dhici karta in assalaamu calaykum tiri uu baxay meel uu mar uu waayo kii uu ag saana loo celiya waa soo noqdaa xagguu ka soo wareega haddana kaasoo amar saana loo celina saa uu jirjeer wareegaya dadkii waa sunaysteen as wareeguu ku dhammaystas ee wixiisoo dhan sunna ma laha wax meeluu mara malaha marka maxaa fiicnayd waxaa fiicnay inuu iska tasbiixsado labadiis rakacoodna iska tukado meeshiioo furantay ayru markaa iska baxo waxna malaha ajirna male mana siisaa gacanta lagugu taagayo oo jigabax iyo dhibaatana waa kala kulantay marka mashaakil adag waay yaa la mari dadka tukanaya hortooda wa can caaisha radi canha qaalad waxay tihi su'ila rasuulu ullahi rasuulkii allah la weydiiyey sala allahu calayh wasalam fii qaswati tabuuk can sudrati lmusalli qofka musalligii tukanaya sudradiisa faqaal wuxuu yidhi milu waxay la eg waa macnaha milu mukhirati raxli waa raxliga waa kooraha geela raxliga intiisa dambe maalkeeda manaa qofka markuu geela bahasha saaran raxlada saaran waa inta dambe inta hore waa inta dambe qofka dhabarkiisa maraysaa in la eg oo kale intaa inay marka ahaato diraac uluaynkiisa lagu fasiraa iraac saddex marka loo dhigo laba ka mid ah intaa inay ahaato wax kor jira ay markaa ahaato marka intaa waa inay la mid ahaato buu yidhi bay tiri caaisha akhrajahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan sabrata bin macbadin aljuhaniy qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllah alay wasalam liyastatir ha iska asturo axadakum dadkiin axadkiin dheh fii salaatii salaadiisa oo sutro ha samaysto walow bisahmin sahmiba ha ahaadee gamuunba ha ahaadale akhrajahu xaakim baa xadiidkaa soo saaray laakiin xadiisku waa daciif laakiin mar walba wuxuu tilmaamayaa in sudro la samaysto sudro in la samaysto waa saxiix waa loo baahan yahay saa darteed qofkii axadkiin liyastatir ha is-asturo oo dadka ha iska qariyo sudro asaga iyo dadka wax kala teeda oo kala dhex gala ha samaysta axadukum midkiin fii salaatihi walow bisahmin sahmiba ha ahaadee wacan abi dar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaqtac waxaa goynahaya salaata almar'i qofka salaadiisa almuslimi ee muslimka ah idaa lam yakun hadaysan ahayn bayna yaday hortiisa milu mu'khirati raxli rarada inteeda dambe wax la mid ah wacasanaadiisa goynaya oo ka jebinaya almar'atu naag hadday soo hormarto waalximaaru dameer waalkalbu lswadu yay madow alxadii xadiidkuu dheeraa ama xadiidkii akmil wa fiihi waxaa ku jiray alkalbu lswadu shayطaanu ayga madow waa shayaan akhrajahu muslim baa xadiidkaa soo saaray walahu muslim waxaa u sugnaa can abi hurayra radia allaahu canhu naxwuhu xadiidkaasoo kale ah duuna alkalbi eega sukadiisa eegu kuma jirin abaa hurayra ee riwaayadda muslim oo xadiidka noocaasoo kale ah kuma sugnayn alkalbu اlaswad shayطaan laakiin inta ru ahaa wliabi daawuud iyo wاnasaa'iyu can ibni cabbaas radia allahu canhuma naxwuhu xadiiskaasoo kale u sugnaa duuna aakhirihi inta dambaa ka maqnayd waqayada almar'a naagtu waxay ku qayideen bilxaa'id inay tahay gabar xayd qabtaa haddii saxiix qabi dhib kuma sugnay markaa leeyihiin xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofkii inuu sudro samaysto inay aad u fiican tahay qola waxay gaarsiiyaan inay waajib tahayba sudrada samaysto sababtu waxay tahay salaadaada dhib dhibbaa ka soo gaaraya qolo waxay dhaheen salaadu waaba ku jabaysaa ayadoo dhanba hadday intaasoo agmaraa agmaraan haddii adi sudro aadan samaysan aadna markaa soo marta ilan gabadfalka adaa la yimid sudro markaad dhigato sudrada gadaasheeda wixii soo mara dhib kuma sugna wax kaa ay ka halaynayaan ma adi iyo sudrada inta idin dhexayso qofkii soo marase gacantaa lagu celiyaa sida noo imaan doontaba marka yaqtacu waxaa goynaya salaata almar'i almuslim qofka muslimka salaadiisa idaa lam yakun haddaysan ahayn baynadee hortiisa milu mu'khirati araxli rarada inteeda dambe wax lamid ah almar'atu naagta waalximaaru dameerka iyo walkalbu lswadu eyga madow wala waxay ihahdeen salaada ajirkeeda laga yabanaya subxana laka salaada ma jabayso waay caaisha aad bay ku tilmaantay waxaad nala sinteen bay tiri dameeraha iyo eeya haddaad dumarkii nahay caddaltumuuna waxaad nala sinteen bilximaari wlkilaab eeya i dameeraha nebiga hortiisaan jiifin jiray taasoo tukanaya markaasaad kasoo siiban jiro saas usoo bixi jiray marka dameeriyo inaad nala sintaan bay ahayd xaalad noocaas bay tilmaantaa caaisha marka see noqoto qofka muslimkaa waa inuu sutrada ku dadaalo waa inuu sutra markaa samaysto taasaa qiimiyo wanaag markaa ku jira wa fiihi alkalb lswad shayطaan akhrajahu muslim walahu can abi hurayra naxwuhu duuna alkalbi eygu kuma sugnayn waliabi daawud wاnasaa'i can ibni cabaas naxwuhu xadiiskaasoo kale duuna aakhirihi inta dambe sekadi waqayada almar'atu naagtaas waxay ku qaydeenay ku camimeen oo ay dheen waxay qaas ku tahay almar'a bilxaa'iti naagta dhiigga qabta wa can abi saciidin qudri radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi alla wuxuu yidhi sala allahu caleh wasalam idaa sallaa axadukum xadkiin hadduu u tukanayo ilaa shayin shay yastaturuhu uu isaga asturayo min annaasi dadko sutra uu dhigto fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza maro ama uu gudbo bayna yaday hortiisa falyadfachu ha iska celiyo gacanta saadhee bas fain abaa hadduu diido oo gacantii aad saa tiri ama celintii aad celinaysa uu ka madax adkeedu damco inuu xoog ku soo maro falyuqaatil hala dagaalamo iska celi fainahu hayaan shayaan waaye ama shaydaan baa la socda micigiisa ah si riwaayadda kale tilmaami doonto muttafaqun calayh wa fii riwaaya faina macahu lqariin qariin baa la socda waxbaa soo riixaaya waxbaa hoos ka soo wadee la iska celi cada waaye waa haddii uu diido inuu markaas canug yar oo dhallinyara abee ah siciid hortiisa soo mari rabay markaasaa yidhi wiilkii waa baxay meel mar maru abi saciid ku noqday waa la iska celiyey wuxuu dambe inuu xoog ku maro waa la qabta waa loo dagaalamay xaggaa loo tuuray dacwaasoo u tegay ninkii madaxda ahaa abaa saciid baa loo wacay war maxaa wiilkaa iriiskaa ku gashay xadiiskaasuu ahriya markaa rasuulka wuxuu yidhi idaa sallaa axadakum ilaa shay yastaturhu min annaas faaraada axad an yajtaaza bayna yaday falyadfachu fain abaa falyuqaatilhu fainama huwa shayطaan baxbuu dha markhaad damba weydiinaaye xadiiskaba haddii loo sheegay ninkii wuu qancay saasa markaa loo sii daaya marka xadiidku wuxuu tilmaama qofka sudro samaystay qofka ah, oo wax maraaya war qofka sudro ha u taala amaysan u aalna hortiisa isilaali qofka tukanayo adna sudro samayso qofa meesha jidka balbaabka laga baxay salaad ku xidhanaya dadka xaggay maraayaan marka dhibaato aad iyo aad u weyn waayo markaad wax celinaysa marka hore gacanta tartiib saadheh istaadu celi qofaa isla markiiba soo maraya dagaal kuugu bilaabaaya taasna ma loo baahna qofku markuu maro adaa lagaa raba inaad iska celiso marka uu maro qofa qofka dabategaayo la dagaalamaya haddana sida nin la sheegay oo kale qof hartii soo mara asoon ah celinin waa ka dabatay dharbaaxa u geliyey taas looma baahna waxaa loo baahan yahay qofka sida rasuulku uu tilmaamay gacanta saa iska dheh hadduu diido markaa la dagaalan fainahu shayaan wa fii riwaaya faina macahu qale wa abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam idaa sallaa markuu tukanayo axadukum axadkiin falayajcal ha yeela tilqaa'a wajhihi wejigiisa meesha ku beegan shay-an shay ha dhigto wax uun sidro ka dhigo fain lam yajid hadduusan helin ee u waayo falyansib casan ul ha surto fain lam yakun haddaysan ahaynna falyakhuطa ha xariiqo khaطan xariiqid saaxu xariiq uma laa yaduruhu kadibna dhibi maayo salaadaada waxba gaarsiin maayo man mara bayna yadayhi qofka hortiisa soo mara ahrajahu axmed oo ibnu maajah baa xadiidkaa wariyey wasaxa ibnu xibbaan wasiici yeelay walam yusib maysan asiibinoo sidii loogu talagalay uma asiibin man zacama qofkii sheegtay annahu muqtaribun inuu xadiisku muqtarib yahay ou daciif yahay bal huwa xasanun laakiin xadiisku waa xasan buu dhaha ibnu xajar laakiin xadiiska waa cagsiyo waa daciif oo waxaa asiibay qofkii iltiraabka markaa ku sheegay marka cadiidku daciifuu noqonayaa waayo qaybtan dambe ee la leeyahay xaq ha xariiqa khat wax sugay markaa ma jiro shay horjigiisa ha dhigto axaadiis baa tilmaantay hadduu wax waayena ul ha surto waxaan soo marnay canaza inuu rasuulku surtay sal alla alيh wasalam laakiin qaybtan dambe fain lam yakun falyakhua ha xariiqa khaطan uma laa yadurhu man mara bayna yaday khaiga tilmaamo saxiixa markaa ma jiro ama soo dhoweeyey wacan abi saciidin qudri radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllah alيh wasalam laa yaqطacu الsalaa salaada ma gooyo shay un shay wax gooyo salaada ma jiro wixi rabaa kusoo hormaro wadr celi laakiin ma staacta intaad kari karto qofkii kusoo agmara intaad awoodi karto celi ahraju abu daawuud wa fii sanadi acfa asagana xadiiska asagana waa daciif waayo waa inaad samaysataa shay xadiistii saxiixa waxaanu soo marnay inay naagi goynayso in mataqaana ximaar uu goynahayo qofka hortaada soo mar inaad iska celiso inaad wax samaysata intaasoo dhanba marka abi saciid wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu dhahay laa yaqtacu asalaata shayun shay salaada gooya ma jiro ee wadara reeb oo iska celi oo iska difaac qofkii hortaada soo maraya ma staطacta in allaala intaad markaa kari karto akhrajahu abu daawuud wa fii sanadihi sanadkiisana dacf baa markaa ku jira marka dadka musalliinta waxaa loo baahan yahay sutrada aad baa loogu dadaala sutrada saan soo tilmaanay heer waajibnimo waad ujeedaa in la gaarsiinayo qolaa celin haddaad dayacdo hortaada la maro weliba kaga burabtayba salaada oo salaadaad waxay noqonaysaa saad markaa baaba'day marka say intaasoo dhan noogu dhicin bal aan aad ugu dadaalno sutrada qofka tukanayana hortaada sutro dhigo qofka marayana iska ilaali qof tukanaya hortiisa waxaanu geli doonaa khushuucda salaada gudaheeda balse meesha aynoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam